بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم ترهم باغتيالها أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرثا ويعلى ومال إليها آخر لجهلهم فلما اطمأنوا أشاقتهم نضالها أولئك قوم آثروا فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها فقلنا الذين استاذوها رويتكم فينقلب السمع نقيع زلالها ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصاب حبالها bismi illahi raxmaan raxiim waxaan weli ku jiray adduunyada oo laga zaahiday iyo dadkii oo la naseexinayo adduunyada sidii ola dhaqmi lahaayeen u kaami lahaayeen wuxuu leeyahay musanifka laqad nadaruu qawmun aye ma la maqan si fiican ana sidaan ii fiican kusoo dhaweeyey waa waxbaa usoo noqonba ya ma maqlaysaa laqad nadaruu way fiiriyeen qowmun baa fiiriyey waxaad moodaa luqatu akaluni baraakiif inuu ku socdo laqad nadara qawmun jumhuurtu laqad nadaruu waxaa fiiriyey qowmun qowm baa fiiriyey bicayni basiiratin il aragti leh oo fiiro leh ayay ku fiiriyeen ilayhaa adduunyadii falam taqrurhum kuwaas la sheegayo kumayna kedinin biikhtiyaarihaa adduunka iyo adduunyada ziinadeedii iyo quruxdeedii quruxdeedii kumayna kedinin ikhtiyaarku waa ziinada iyo zukrufada iyo waxyaalaha mataacda adduunyada la dhahaa ulaa'ika kuwaas aan adduunyada ku kadinin ee si fiican iskaga fiiriyey xaqiiq ahaanteeda la fahmay ahlullaahi hum ahlullaahi waa ilaahay ehelkiisii weeye xaqan oo xaqa oo wa xisbuhu ulaa'ika xisbullah ilaahay xisbigiisii weeyaan waana muflixuun dee xisbiga ilahay alaa ina xisb allaahi hum lmuflixuuna lahum kuwa iyaga ah ee adduunyada fiiriyey bicayni basiira ku fiiriyey yacni binadar alta'amul si fiican intay u fiiriyeen xaqiiqadeeda fahmay lahum waxay leeyihiin jannatu lfirdowsi firdowse jannada la yidhaahdo irhan bay u leeyihiin min jihati irhi dhaxal wayaa lahaa maxaa ka fiican oo ka wanaagsan oo ka nicmo badan firdowse dhaxalkeeda yaa lahaa min irhin wa nicma maxaa nicmo iyo dhaxaloo ka fiican firdowsa qofkii dhexlaa labada bayd marka waxaa lagaga hadlaya ahlulbasiira dadkaas xaqa ah ee adduunyada qiimaheeda intay fiiriyeen oo darseen meeshay taagan tahay iyo waxay tahay intay ogaadeen dhinac iskaga dhigay aakhare ayna ka mashquulinin baa loo jeedaa aakharo ayna ka mashquulinin adduunyada ka dhigtay uun shay wasiile iyo ay ku gaaraan aakharo waaga soo maray oo masracatu alaakhira aakhara abuurkii abuurkeedii way adduunyada waxaad adduunka ku samaysaoo camal ah unbaa aakhare kaaga horeeya marka camal wanaagsan ninkii adduunyada la yimaado aakhare ayuu ku helaya jazihii iyo abaalkii marka kuwa ayaga buu leeyahay musanifku waxaa weeyaan waxay fiiriyeen caynu basiira si ta'amul iyo xaqiiqada adduunyada fahamkeeda inay tahay mid ilaahay agtiisa aan qiimo weyn ku lahayn inay tahay mid go-aysa zuulaysa dirbaba inay tahay alaab iyo mataac kada ah oo intaad wax moodo marka dambana meel cidlaadoo taana is arkaysa araggaasi kuwa fiiriyey waa aragga qofka addoonka naafica ah ee ka faa'iidaystay araggiisana uu nafciga leeyahay weeyaan kuwa waxaa lagu tilmaamay ahlullaahi baa lagu tilmaamay ahlulhidaaya waalxaq ayaa lagu tilmaamay waana kuwa ilaahay xisbigiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay xisbigiisa awliyadiisa wey dadkaas awliyada ah ee ilaahay ka cabsada ee imtithaali alawaamir waijtinaabi nawaahi la yimid ee ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa ku dadaalay kuwaasa waxaa la dhaha awliyaa ullah bishaaray leeyihiinoo adduuniya aakhiraba bishaaray leeyihiin addunyada waxaa lagu bishaaraynayaa inay xasiloono helayaan oo sacaado helayaan oo raaxo helayaan xayaata ayiba ay helayaan ilahay xifdinayo ilaalinayo aakharana waxay helayaan janna iyo ilaahay subxaanahu wa tacala araggiisa leeyihin ku ilahay leeyahay laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun cabsina ma laha oo waxaad soo socda kama cabsanayaan mana ka walbaharayaan waxay soo dhaafeen ka walbahari maayaan kuwa ayaga ah waa kuway haddii la yidhi qur-aanka kariimka ah marka tafsiirkiisa laga hadlaayo acdam anwaaci tafsiir tafsiirka anwaacdiisa nooca ugu sarreeya waa kee tafsiiru lqur'aani bilqur'aan qur-aanka oo qur-aanka lagu fasira ugu horeeya oo ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisii inuu kalaamkiisa ku fasiro haddana waxaa ku xiga tafsiiru lqur'aani bisunna qur-aankii oo sunnada lagu fasiro sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam ah, taasna waa midda labaada ku xigta labadaasa ugu xoog badan kadib saxaabadii waxyiga u joogay doobjooga u ahaa iyo taabiciintii iyo luqadii ayaa imaanaysa marka markuu alla yidhi alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa yaxzanuun ilaahay baa tafsiira o fasira wuxuu yidhi aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa dadka laga helay iimaan wa allaal wixii rumayntiisa la iska dalbay bay rumeeyeen wa kaanuu yattaquun haddana taqwadii iyay la yimaadeen oo jacaluu baynahum wa bayna ciqaabi illahi wa cadaabihi wiqaaya ilaahay cadaabkiisa iyo caradiisa iyay gaashaab gaashaab iskaga dhigeen oo waa maxay wixii la amrayna way la imaadeen wixii laga reebayna way ka hareen hadihi taqwa taqwada waa taas marka waxa weeyaan waa xisbigii ilaahay waana ahalkii ilaahay waxaa soo inuu yidhi ina lilaahi tacaala ahliina min annaas ilaahay wuxuu leeyahay ehel dadka xaggiisa ahlulqur'aani ah, hum ahlullaahi wa khaasatuhu dadka ahlu qur'aanka ah waa ilahay ehelkiisii waa khaasadii ilaahay u gaarka ahaa subxaanau wa tacaala waa kalaamka ilahay len quraankee qofkii kalaamkii ilaahay akrinaayo oo haysta baranaayo ku dhaqmaaya qofkaa isagaa waa dadka ilaahay ugu dhow addoommaha kuwa ilahay ugu dhow weeyaan xataa culimmada qaarkood waxay dhaheen haddaad rabto inaad ilaahay uu kula hadlo qur-aankiisa akhri haddaad rabto inaad adiga la hadashana salaata tuko iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin isagaad la hadlaysaa marka qur-aanka kariimkaa intiisa kalena waxaa weeyaan allah hadalkiisii oo wax ku amraaya oo wax kaa reebaya oo wax goodinaya oo wax yaboohaya oo bishaaraynaya oo digaya oo tarkiib iyo jeclaysiina oo tarkiib iyo cabsigelina oo jamiica naara waxaasoo dhan baa qur-aanka uu ka sheekeynaya qur-aanka marka qofkii tadaburaa oo u fiirsadaa oo ku dhaqmaa oo waxa uu sheegaya si fiican oo la socdaa ehelka ilaahay wey khaaska ilahay oo dadka khaaska u lahaa weya waa xisbiga ilahi subxaana wa tacaala ulaaika kuwa ayaga ah ee adduunyada aynan ku kadinin biikhtiyaariha ziinadeeda iyo quruxdeeda ahlullahi waa ilahay ehelkiisa xaqan xaq ahaan iyo dhabaan xisbuhu weeyaan ulaaika xisbuhu lahum jannatu firdowsi ay leeyihiin irtan bay u leeyihin weliba dhaxal intay iyaga intoodii ay lahaayeen ee ilaahay marka horeba ugu talagalay ay helaan ayaa haddana waxay dhexlayaan kuwii naarta galay oo nabigeena calayhi salaam xadiis saxiix wuxuu ku leeyahay qof kasta oo mu'minahoo jannada gala booskii jannada uu ku lahaa ee marka hore hebel ugu magacaabay isaga lagu magacaabay iyo boos uu dhaxal ku helay oo gaalada faraha badan naarta gelaysa ayuu leeyahay midkaas gaalkuuna isagana sidoo kale weeyaan muminka meeshii uu geli lahaa xumaan hadduu samayn lahaa gaalkii baa loogu daraya waana jazihiisi iyo abaalkiisii wax maaratay xadgudub iyo dulmi ah ma jirto ayib walidalika muminka waxaa laleeyahay marka qabriga la geliyo su-aalaha la weydiiyo oo naxariista ilaahay loo furo naarta albaabkeeda loo furiyo waxa leeyahy wataas naartii booskaad ku lahayd ilaahay baa ku badbaadiya haddaadan wadadan saxdaa qaadin halkaasaad geli lahayd baa leeyahay kan kalena waxaa leeyahay jannada halkaasaad ka geli laheede adaa bacu noqday oo jannada waddadeeda qaadi waayo wada xun ku leexday markaasuu dee naxdin iyo xasri iyo nidaama ayuu sii kororsanayaa shalayto jannat lfirdows wa tilka aljannatu alatii uritumuuha bima kuntum tacmaluun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay dhaxal ilahay baa indhaxashiiyey laanna camal aad adiga la timid janno kuma goyso ilaahay subxaana watacala raxmadiisa iyo naxariistiisa dhaxal alla kusii wey bimaa kuntum tacmaluun marka waa sabab sabab buu noqonaysaaye silcada ilahay baa wax ka qaalisan iyo badeecada jannada ah nacam ulaaika hum lwaariuuna fi suurati mumin awaakila ah. ulaa marka laga soo sheekeeyey dadkaas awliyada ilaahay ah saalixiinta ah sifaadka ay leeyihiin ayaa waxaa li ulaaika hum lwaariuun kuwaan baa dhaxlaya aladiina yariuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun firdowsa kuwa dhexla kuwa weeyaan firdowsana waa jannada uu nabigeena yihi calayh salaam idaa sa'altum allaha fasaluuhu lfirdows alaclaa firdowsa weydiista haddaad ilahay janno weydiisanaysaan firdowsa weydiista ilaahu jannada igeli keli hadhihine allahuma adkhilnii alfirdows alaclaa iskada fainahaa awsat ljanna waaclaaha wa fawquha carshu raxmaan waa jannada meesha ugu qiimo badan uguna sarraysa weeyaan allah raxmaan carshigiisana korkeeda korkeeda ayuu saaran yahay ubtilaayo carshiga ilahi baa ka koreeya oo carshiga ilahi subxaana watacaala baa fawqa makhluuqaat makhluuqaadka intiisa kale carshigaa ka koreeya wallahu subxana wa tacala fawqa khalqihi marka kuwa jannada firdowsaa dhexlaaya allaha nagu daro waxaa weeyaan camal iyo sifaat bay leeyihiin haddaad akriso suuraddaas bilowdeed qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuuna laga bilaabay salaadii khushuucdeeda iyo in la daa'imo lagu maarata lagu khatimay ulaaika hum lwaariuun wakaan dhaxal haddaa rabto jannada inaad dhaxasho sifaadka amaad raaci waxaa ka mid a ah suuradaha tilmaamaha sheegay awliyada ilaahay saalixiinta ah ee firdowsalaclaa gelaya cibaaduraxmaan lagu magacaabay suurat lfurqaan ayadana waa kagu cibaad raxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawla ilaa ka dhammaato qul maa yacbabu bikum rabbii lowlaa ducaau markaa soomaahan lagu dhammaystiray haddaad sii kororsan rabtana suurat lmacaarij sa'ala saa'il ah, Eh, in insaan khuliqa haluucan eh, ila musaliina ka bilow intaasoo dhan wakayriha min alaayaat tilmaamahaas baad adiga iska fiirin intaad meel fadhiisata keligaa tilmaamahaas un miis saar say tahay calaaqada aad rabbi leeleedahay kow say tahay calaaqada aad khalqiga leeleedahay say tahay cibaadadaada iyo daacadaada ikhlaaskaada iyo nuxurka cibaadada oo ah ikhlaas intay kaa gaarsiisan tahay camalkaadima ka ilaalisay waxyaalaha khatarta gelinaayo alriyaa asumca alcujb atakabur waxyaalaha iska ilaalisa marka qof suuban oo hagaagsan baad noqonaysaa karaamo ilaahay subxaana watacala baad helaysaa oo ah firdows alacla alimaam nawowi raximah llah fii kitaabihi riyaad saalixiin muqadimada wuxuu kusoo qaada abyaad qiimo badan munaadimka soo gudbiyey shaarixa uu soo qaaday halka keenay ama uu noo xasuusiyey abyaadda waxaa la yidhaahdaa alimaam shaafici baa iska lahaa asal ahaan ina lilahi cibaadan futana طلqوا الدuنيا وخاafوا فitna نadروا فيha فلما calimوا أنha laysat لحي وطنا جacلوuha لuجة واتخذوا صالح الأعماaل فيha سفنا إna للaahi ilahay wuxuu leeyahay cibaadan adoomo cibaad الرaحmaan qiimo badan fuطna caqli badan oo dhug badan qofka tu aakhiradiisa xasuusan waayo adduunka iyo xisaabteeda keliya oon la yimid waa caaqil iyo waa daki iyo waa xisaabyahan waxba kaa u tari mayso qofka caaqilkee dhabta waxaa weeyaan qofka kala garanayo waxaa daniga ee hooseeya iyo waxaa khayrkaa atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr wixii aan qiimo lahayn miyaad ku bedelanaysaan wixii khayrka aha oo jannada aha walaakhiratu khayru laka min aluula aakhira ayaa kaaga khayr badan baa la yidhi nabigeena calayh salaam adduunyada wlaakhiratu khayrun abqa marka dallaqu dunya adduunyadii bay fureen dadkaa wanaagsan ee caqliga badan adduunyadii bay fureen oo sidii islaam la qaboo la furay oo kale wakhaafu khaafuu lfitana fitnadeediina way ka cabsadeen manaa waxaa laga wadaa adduunyadii inay ku kadsoonto ama ay kadiso ama ay ku mashquulaan oo khayrkii kaga mashquulaan bay iska ilaaliyeen fitnadeedana waa ka cabsadeen nadaruu fiiha intay fiiriyeen oy saa u fiiriyeen oo ay ma-aalkeeda iyo meeshay ku dambaynayso iyo inay tahay mid kaba dhammaan mar dhow ay xaqiiqsadeen bay falamaa calimuu markay ogaadeen annahaa adduunyadu laysat lixayin qof nool inaynan u ahaynba wadanan waddan qof nool meeluu ku noolaan oo waddan u noqon inaynan ahayn markay ogaadeen awe awowge awe aabbihii ama awe ehelkii ama qabiilkii awe dadkaad ku abtirsanaysay aw xaggee aadeen in laga guuri meesha markay ogaadeen daaru lcubuur waa waddo la gudbaayo walaysa daaru lbaqaa walquluud meel lagu waari ma aha markay yaqiinsadeen jacaluuha adduunkii waxay ku tilmaameen oy ka dhigeen lujatan hir hir bay ka dhigeen ah, yani baddaa weyn ee hir kale heesaa u kacaysa oo kale oo nin aan dabaal aqoonin ama qalab aan wadanin uu ku halaagsamayo yay adduunyadii ka dhigeen watakaduu saalixa alacmaal camalkii saalix ahaa ee ilaahay subxaanah wa tacaala ka raadliga ahaana waxay ka dhigteen fiihaa baddaas iyo hirkaasi sufunan doonta ay ku gudbi lahaayeen yaani badda hirkeeda haddaadan doon u haysan waad ku halaagsanaysa waad qariqmaysaa saasay ka dhigteen waa abyaad aad iyo aad u qiimo badan wamaala ilayha aakharuuna wamaala waxaa leexday ilayhaa adduunyadii waxaa u leexday u iishay aakharuuna kuwa kale a kuwii hore ee wanaagsanaa ee xisbullaahi lagu tilmaamay iyo ehelkii ilaahay ee adduunyada ogaada waxay tahay ka leexday waa lagu tilmaamay ammaantoodii iyo ma'aalkoodii meeshay ku dambayn doonaan firdowsa ah kuwa waxaa jira kaloon caqli badan lahayn oo xataa caqli iska dhaafee inhum ilaa kala macaam xoolihii oo kale waaba kasii daran yihiin baa layidhi wa maalo waxaa leexday ilayhaa adduunyadii waxaa u iishay aakharuuna kuwa kale oo kuwaan wanaagsanaan ahayn lijahlihim jaahilnimadooda daraaddeed ay adduunka jaahil ka yihiin oo aakhirada ayna waxba ka ogeyn yaqiinsaneen oyna miisaami karin labadan daarood midka la hor marin lahaa daraaddeed bay ugu leexdeen falama dma'annu markay ku xasileen oo ay intay wixii zakhrafe iyo ziine iyo qurux ahaa birbiraq ahaa ay ku fadhiisteen ooy nugitaan iyo cunid iyo raaxo ay bilaabeen arshaqathum waxaa gantay arshaqathum kuwa ayagaa waxaa gantay adduunyadii nimaalaha leebtii bay ku gantay arshaqathum iyo dunyaa baa gantayoo nibaadaha leebti bay ku gantay marka uu is yidhi hadda waa iskukaa toosantahy ayaa deen adduun wuxuu ahaa unbaa ka imaanay wixii lagu yaqaanay unbuu la soo baxay adduun oo waa maxay jiro waatan aan la garanayn duqnimo waatan iyo da adoon xanuunba ku qabanin eber aad noqonayso baaba'ayso min bacdi quwatin dacfa awooddii aad laheed oo dhan baa hal mar kala daadanaysa madax iyo minjo xubin walbaba gaar bay tacbaan u noqon oo keligeed daciif u noqonaysa waxay ahayd jiradii baa imaanaysa inayba kaa tagto waxaa intaa daba ordaysay adoo arkaaya gacantada ka baxdo ayaa imaanaysa geeri iyo naf baa imaano adooba arkaaya ayaad macasalaameen gacmaha u taagaysaa oodan dib usoo qaadan karin oo soo ceshan karin waxoolahoo dhanna aadan waxba kuu taraynin caafimaad inay ku keenaan ama cudurka ka badbaadiyaan marka geel laga dhacay gacmo lalama gaaro ayay noqonaysaa adoo arkayo indhahada shan yihiin arkaayo ayaad meel cidla ah soo istaagaysaa wamaala ilayha aakharuuna kuwo kalena adduunka way ku leexdeen lijahlihim caqli hadday leeyihiin iyo cilmi omayna iisheene falama dma'anuu markay xasileen arshaqathum way gantay ramadhum way gantay adduunyadii nibaalaha leebti bay ku gantay waa intii acraabdi baa loo jeedaa wixii adduunyada ay dadka saamayn ku yeelan lahayd oo tusi lahaa adduunyada inay tahay daarulfanaa lagu talagelay aynana raaxo lahayn inayna deganaan lahayn inay xasiloonayna lahayn tiibaa marka kusoo baxday ulaaika kuwa ayaga ah waa kuwan ayaga ahee adduunyada u leexday qawmun hum qawmun waa dad atharuhaa adduunkii bay doorteen fa ucqibuu waxaa deena lala cirbiyey oo lagu ciqaabay bihaa bisababiha adduunyada sababteeda ay u leexdeen alkhizya dullinnimo ayaa salka loo saaray oo lala cirbiyey fil ukhraa aakhare ay dulloobeen wadaaquu waxay dhadhamiyeen wabaalahaa adduunyada Ah, ah, ah, maaa ujeedaa wabaal ahd adunya addunyada wabaalkeedii wabaalku waxa weeyaan waa caaqiba xumadii iyo nolol xumadii iyo wax maaratay khayr la-aan baa ku dhacday deena wabaaqu waxay dhadhamiyeen wabaalaha adduunkii ay daba socdeen caaqiba xumadeedii iyo cirib xumadeedii cirib xumadeedii ayay dhadhamiyeen waa qismigii kale weeyaan dadkii wanaagsanaa markii laga soo tegay musanifka ayuu qismigii qoladii kalena waa sida qur-aanka usulubkiisa u yahay muminiintii baa laga sheekeynaya waxay leeyihiin oo janna iyo khayra haddana gaaladii iyo munaafiqiinti iyo kuwii yaa laga sheekeynaya naarti iyo waxay gelayaan waxay ku mutaysteen naarta iyaga naftoodii iyo fabimaa kasabat aydiihim waxaasoo dhan baa laga sheekeeyaa marka jahligoodayna sidaa u yeeleenoo maalu ileyha aakharuuna lijahlihim markaasay ku fidnoobeen oy ku kadsoobeen xaqii ayay ilaahay uu lahaabay ka leexdeen jaahilnimada daraaddeed marka qur-aanka kariimka markuu ilaahay ka hadlaayo iihaarka iyo adduunyada oo la doorto oo aakhare laga doorto markuu ka hadlaayay wuxuu yidhi man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid ninkii middan degdegaysa ee orodka kugu dhaafaysa ka doorta aakharo waan u dadejinaynaa wuxuu adduunyadaasi wix annaga aan doonnaan weliba siinaynaa waxaa laga yaaba intaad adduunkii aakhare u nacdo aakhare intaad u nacdo ood ilaahay u nacdo ood kitaab iyo diin u nacdo haddana qofki inuu faqri iyo baahi iyo gaajo ka bixi waaya laga yaaba liman nuriid qofku ilaahay doonunba haddana uu wix ilahay u talagalay siinaya kuwa ayaga ee adduunyada ku degdegay maxay tahay natiijadooda fa ucqibuu biha alkhizya fi lukhraa aakhiro marka khizyi iyo dulli waman yuhid illaahu famaa lahu min mukrib qoladii ilaahay ihaano uu la doono oo dulli ilaahay la doono qof karaameyn kara malaha qof xagga samada laga soo nacay adduunka wax maaragtay ku kari kara dadka malaha waxaa weeyaan waa gaal magacaasa loo bixin waa kaafir munaafiq baa loo bixin faasiq baa loo bixin daalim baa loo bixin muxuu caasi baa loo bixin magacyahaasu leeyahay magacyahaasu leeyahay oon innaba haba yarata ammaan aan usoo dhowaanin marka dadkaa khizi baa ku dhacay way dulloobeen dulligaasna adduunyadii marka hore ka soo raacday oo adduunyadii dulli ayay doorteenoo waddo xun bay qaadeen hadday waddo xun ay qaadeen oyba kala garan waayeen maxaa ka xaaraanaya maxaa u ay kala fahmi waayeen ila qofka haddii uu macsiyada iyo xumaanta uu ku sii socdo ku sii socdo marka dambe xataa dareenka ka tegaya man yahun yashadu lhawaana calayhi maa limayitin maa lijurxin limayitin ilaanu ayuu leh man yahun yashadu lhawaana calayhi maa lijurxin limayitin ilaanu yacni qofkii ihaano ku dhacdo ihaanada u sahlanaan meelaha dulliga meelaha qiimaha lahayn waxa macnaha lahayn ayuu dhex oo ku dhex jiraya kol haddii dulli ku dhaco maxaa yeelay waa wax dhintay oo kaleo qof dhintayna dhaawac lagu dhuftay ma xanuujinayo mayd haddaad hadda waran ku dhudhufato de xanuun ma dareemayo xanuun ma dareemayo sidaasoo halkaasuu kalu gaaray waa qallafay markaasay deenna wadaaquu waxay dhadhamiyeen wabaalahaa ciribti xumeed ee waxay kasbanayeen ay ku heleen iyo ma'aal iyo wada xun iyo qaayo xun ayay markaa heleen oo dhadhamiyeen alimaam ibnu qayim wuxuu leeyahay wamataa ra'ayta alqalba qad taraxala canhu xub اllahi wاlisticdaadu liliqaa'ihi markaad aragta qalbiga oo nabigeena uu ku tilmaamay idaa salaxa salaxa aljasadu kullu qalbigii oo qad taraxala ka guuray canhu uu ka guuray xubullahi ilaahay xubbigiisa iyo jaceylkiisa qalbigii hadduu ka guuro oo maxaa jecesha adduun baa jecel maxaa jecesha xoolo maxaa xaggan baa qofki jiraa ilahay jaceylkiisa qalbigiisa ka guuray wاlisticdaadu liliqaa'ihi inuu u diyaar garoobo ilahay la kulagiisa waxaa laga yaaba qofka hadii la yihahdo ilahay ma jeceshay haa inuu ku dhaho haya haddaa jeceshahay maxaa sidan kuu garay xaggee u socotaa waddadii wataasi walow araadu lkhuruuja la acaduu lahu cudda walaakin kariha allahum bicaafahum fahabbatahum marka haddii ilaahay haddii khuruuj iyo bixitaan lala dooni lahaa khayrka iyo wanaagga u baxaan de waxaa way wa diyaargaroobi lahayd ilahay baan jeclahay nabi maxamed baan jeclahay jidkiina ma hayo arrintaa wax socon karta maaha marka wuxuu leeyahay waxalla fiihi xubulmakhluuqi makhluuqa jeceylkiisa iyo warida bilxayaati dunya adduunyada uu raalli ku noqdo ay degto wa wadumaaniina xasil biha adduunyada ku xasilo qalbigiisa uu dego meesha jaceelka ilahi uu geli lahaa waxaa galay adduunka jeceylkiisa iyo makhluuqa jeceylkiisa waxaasa qalbigiisa galay hadduu maqlo meesha kitaab qur'aana lagu hayaana danka maleh hadduu maqlo halkaas ow hebel baa imaaday baano fulaan ayaa imaaday mid laga yaaba gaarba inuu yahay ama isagalo mashquulka adduunka dadka kafaalatay ka mid ah waxaa weeyaan salaadii baa kaga tegaysa salaadii oo la aadaama ayuu ku maqan yahay soo maarti marka faclam waxaad ogaadaa buu yidhi ko qofka noocaasa annahu asagu qad khasifa bihi ah, waa damay qof damay wey ah, khasafa qoraxdii iyo dayxii markooda khusuuf baa lagu magacaabaa qof damay oo baabay wey faqul waxaad tidhaahdaa liladiina kuwii waxaad ku tidhaahdaa fariin adag baa yuu dirayaa musanifka faqul waxaad tidhaahdaa liladiina kuwii waxaad u tidhaahdaa istacdabuuhaa adduunyada macaansaday ruwaydakum war tartiib isdejiye tamahalu adduun wax la macaansada maahee war u fiirsada oo isdejiya oo cidhibta adduunyada iyo kaladeeda iyo fitanteeda saa u fiiriya qabla an tandimuu fii mawطinin laa yanfacukum fiihi nadib meel shallayta ayn waxba taraynin intayna shallaayin wa andirhum yowma alxasra shallaytada maalinteedii iyo muxuu ahaa calaacalka maalintiisii intayna gaarin hadda la raba in la digtoonaado markaa muxuu ahaa arrintaas iska jira faqul waxaa tidhahda liladiina kuwii istacdabuuha adduunyada macaansaday almaa alcadb almaa lcadb biha macaan baa la yihahdaa ruwaydakum ku dheh ha tartiibsada oo waxaad ku macaansanaysaan eed moodayso inaadan ka fuqi doonin waxay tahay ogow sayanqalibu wuxuu u gadoomi doonaa sayanqalibu waa uu gadoomi doonaa assunna sun ayuu u gadoomi doonaa annaqiica oo dhib badan sun bararkeeda iyo xumaanteedu ay daran tahay yuu u gadoomi doonaa zulaaluhaa macaankeedee zulaal waa cadbiga iyo macaanka macaankan haddaad arkayso eed fuuqayso ee aadaankii iyo salaadii iyo jamaacadii iyo khayrkii iyo zakabixintii iyo xaj aadidii iyo soonkii iyo aacadii iyo birigii iyo qaraabo xiriirintii iyo wax alla wixii wadan wanaagsan ahaa oo ilahay xaggiisa lagu gaari lahaa ah waxaad ku indhabeeshay haddeed kaga indhabeeshay kaga indhabeeshay ee macaanka aad moodaysay naftaada ay jeceshahay sayanqalibu wuxuu u gadoobi doonaa asumma sun buu isku bedeli doonaa sayanqalibu zulaaluha sayanqalibu wuxuu isku gadin doonaa zulaaluha faacilkii waa qalib asumma sun buu isku gadin doonaa annaqiic asummu naqiic waxaa la dhahaa asumu shadiidat lkhuduura wadarar sunta khuduuradeeda iyo dararkeeda uu aad ku daran yahay nafta qofka ka qaadaysa markaaba ah, markuu qofka cabo markaaba wadnaha goynaysa xawlmaridxidaha goynaysa kaasaa waxaa la dhahaa sumu naqiic marka wuxuu leeyahay haddii aad qaadan weydaan digniintaas iyo caqli celintaasi wuxuu leeyahay liyalhu liyalhu ha mashquulaana adduunyada ku mashquulaano lahwu waa mashquulka oo qofka weyn uu ku mashquulo waxaan waxbaan ka anficaynin wayaktaruu ha ku kadsoomaano bihaa adduunyada maa badaa lahum intii ayaga u daahirta intay rabaan haddii la kari waayo halaska sameeyaan tan waxaa la yidhaahdaa amarkan waa taxdiir iyo taqbiix saas weeyaan ah, icmaluu maa shi'tum oo kale wey ah, faman kaana faman shaa falyumin faman shaa falyumin waman shaaa falyakfur oo kale wey marka waxaa weeyaan waa degdin liyalhuu ha mashquulaan oo wayaqtaruu ha kadsoomaan bihaa adduunyada ha ku kadsoomaan maa badaa lahum inta ayaga u daahirtay rabaan mataa tabluqi lxulquum xaqiiqadii waata marka xaqiiqada waxaa weeye mataa tabluqi lxulquuma mataa goortii ay tabluq gaadho alruuxu ruuxu ay gaadho alxulquuma dhuunta ay gaadho tusram waxaa la jarayaa xibaaruhaa xarkihii adduunyada ayaa markay naftu halkaa qarqarayso ay timaado xarkihii adduunyada waxaa laga wadaa xiriirkii ad adduunka lalahayd xiriirkii becsharada waagu kii nikaaxa iyo guurka waagu kii awlaad iyo caruur aad koolkoolin jirtaad ku mashquulsanaed waagu kii maalaha ah waagu kii madaxnimaa waagu wax allaala wixii xarig iyo xiriir aad adduun lalahayd oo dhanba xilligaas isdaysay ah, waa isbaysay liyalhu ha mashquulaanoo wayaqtabuu biha ha ku kasoombabadaalahum mataa tabliqu lxulquuma tusram markaasaa waxaa tuqdac la goyn doonaa xibaaluhaa xibaalu dunyaa adduunyada xarkaheedii marka hadda iyada ah waa goorma haddi yaa yaqaan goorta naftu halkaa ay soo istaagi doonto yaa garan waa la qariyey qarintaa la qariyeyna maslaxa ku jirta in geerida iyo mowdkana nagaa qariyo waa marka koobaade adduunka camiradiisii iyo inuu ilaahay xikmadiisa waxaa ka mid a adduunka inuu camirno oo oon waktigiisi oon la gaarin una kharaabin xilli uu kharaabi doono oo qiyaamo la yidhaahdo oo ardada iyo dhulka laisku dhufan doona imaan doonto lawada duubi doonee intaa ka hor waa inay sidii ilahay ugu talagale ku socoto ebel maalintaas haddiman hadii la dhaho waxaa dhici karta oo uu ogaado inuu salsalo oo adduunyadii lamana rabo waxaa la rabaa inaad aakhirada u shaqaysato adduunkana intaad nooshahay inaad nafci yeelataa la rabaa mafaatiix lilkhayr waxaa soo aroortay haddaad kari karto qiyaamaha buunka intaan la afuufin inaad ka gaadhsiiso hal geeda inaad tallaasho tallaal hal geeda waaa laga yaaba nin madaxa meel loo dhiibo la ihahdo xafiiska daa madax ka ah xafiiskiisa hortiisa wax geeda ku tallaalama mare beri baa layga bedeli buu kulee maxaan geed ka tallaali ma kol baan aniga harsani suu dawiya niyad xumo wey waxaa la rabaa geed kale isagaa ah ama shimbir baa cuni doona midhihiis ama qof musaafara ah harsan doona ama qof baa hadhow ku nasan doona oo yar ku dhsan doona ama bay-ada iyo waxay u fiican tahay muxuu ahaa deegaanka ayay u fiican tahayba oo ilaahay nicmo uu keenay weeye geeduhu intaasoo dhanba intaad fiiriso wax tallaal marka adduunyada waa laga qariyey nafta goorta laga qaaday haddii lagu sheegi lahaa midda kale waxaa laga yaabaa inuu qofki is yidhaahdo waabaad dhimanaysaa maxaa waxaana iskugu mashquulinaysaa inuu is yidhaahdo kale way fog tahay labaatan sana ii dhimanoo labaatankaas sano markay soo dhowdahay un baan toobadkeeni ayadana waa laga yaaba oo shaydaan waxaa ugu sheekeeyo marka xilli kasta inuu kugu soo dhawaan karo haddaad yaqiiniso qalbiga gashato waxa mar walba waad dadaalaysaa mar walba waad dadaali wamaa tadri nafsun maada tagsibu hada berri waxaad shaqayn doonto ma reera aakhira tahay mise reera adduun ma garanaysa waxaad qaban doonta lama yaqaano wamaa tadri nafsun naf ma garanaysa biayi ardin tamuut dhulkay ku dhiman doonto ma dhulkaad ku dhalatay ma ku kaloo degtay ma ku kaloo u doonto lama yaqaano meel lagu dhiman doono marka mar walbaba wadnaha farteed lagu hayo ayaa loo baahanya alimaamu alxasan ibn abi xasan albasri min saadaati ataabiciin buu kamid yahay xasan basri yaa wuxuu damcay inuu wacdiyo nin dadka gaabiye ee cibaadada ka gaabiyey ee xumaanta iyo waxaa ku dhex jira ayuu damcay inuu u naseexeeyo inuu naseexeeyu damcay markaasuu gacanta qabtay gacantuna intuu qabtay iyo agga ay qubuurta la aaday qubuurta ku taalay magaalada ayuu la aaday isuu wada wada wada qabriga kor istaaji markaasuu wuxuu yidhi hebelow low kunta makaana haaulaai maadaa tatamana kuwan meesha ay ku jiraan haddii maanta ayaad ku jiri laheyd maxaad jeclaan lahayd oo tamanin lahayd adoo sidana halka haddaad ku jiri laheyd anta nafta dadkan aad hadlayd hebel soomaa waxaa meesha ku xabaalanaa meeshiis haddaad ku jiri lahayd maxaad tamanin laheyd oo dooni lahayd markaasuu wuxuu yidhi wallaahi atamana an yuciidaniy allaahu lidunya liyacmala saalixa waxaan tamanin lahaa ilah adduunyada ii celi aan camal wanaagsan soo sameeye sama aan toobad keene waxaan haddaan ku jira aan ka tage aan daacadii la imaade yaan dhihi lahaa waxaan hadda aan samaynay waxaan inaan sameey oo daaca markaasuu wuxuu yidhi yaa haada anta fii ma tatamanaahu facmal haddaba afkaada caqligaadaad qabtaa waxaad haddaba aad tamaninaysa leeda waxaasaan dhihi lahaa soo maanta ma joogtid fursaddaas soo ma noolid masaajid ku carar war cibaadayso war daacayso war taqwada ilaahay ku carar war macaasidan daadi kaas isaga qabriga ku jira fursad ma haysta maanta salaad ma tukanayo ma soomaayo ma xajinaayo laga yeeli mahayo camalkiisoo dhanba waa la xiday waxa yar oo uu sabab u lahaayo saddexda lasoo reebay mooyaane iyo kale wixii u asaga asbaab oy raadkiisii wey waxaas laakiin wax aan raadkiisa ahayn oo u soconaayo ma jirto wuxuu samayn karana malaha fursaddaa kuwaa marka ka tagtay innaga maanta waan haysanaa ah, subxaan allah keli haddii maanta heli lahaayeen way dhihi lahayeen subxaan allah tamla miisaan buu nabig alay slam miisaankii buuxisaa ayib markaa markii ay mataa tabluqu lxulquuma tusram xibaaluha markay naftu ay halkaa dhuunta timaado halkaas ayada ah oo qofku uu garto wadanna anahu lfiraaq qof weyn nin weyn wadkii waa yaqaanaa inuu tegaayo u garto ninbaa isagoo sakaraadaan maalin u tegay oo xanuun aad u hayo laakiin midabkiisa waa qabaa weli sakaraadkii sakaraatulmowdki ma qaban laakiin waan aad u litaa markaasaan waxaan intaan qur-aan ku yar akriyay baan waxaan ihi allah ku caafiyo markaasuu wuxuu yihi intuu saa iisoo fiiriye wuxuu yihi caafimaad ma jireen ilaahay tawxiidka inuu waafajiye khaatimada igu duceey buu ninkaas ogow hadda waa isagoo nool buu quustay oo u ogaaday adduun inay inuu macsalaameeyo ka tiri ayuu ogaaday inkastoo mar walba rajada lagu noolaada ay fiican tahay laakiin xaalad waxaa jirta aad ogaanayso waxa ku saaran inaad adduun isdhaafteen oo faraha kala baxday ood aakhare aad xaggeed u jihaysatay markaasuu qofka marka ay xaalad halka gaadho yaa waxaa goyi doona wax allaala wixii xarag iyo xilliil ahaa xilligaa asaga ah war geela aada iyo war loola aada iyo war beerta aada iyo war dukaankii fura iyo war carruurtistaa yeelaya war iskuulka aada iyo waxaas oo dhan isma hayaan isma hayaan haddii ilaahay tawxiid waafajiyo waa tawxiidsan haddii kalena indha iyo warfaad ayuu ku jiraa nasal allah asalaam alcaafi ayib waa miduu ilaahay uu nabiga alay slam leeyahay in allaha yaqbalu tawbat alcabdi maa lam yuqarqib intayna nafta halkaa imaanin toobaddii waa la aqbalaya waa jiroontahay sooma xanuun baa ku haya weli fursad haysataa toobadkeenkii wixii xuquuqo lagu lahaa iska celi wixii waajibaadahoo ilah xaggiisaa la imow wixii macaasiya dembiaad ku dhacday ka toobadkeen weli fursad baa la haystaa laakiin markii nafta imaado inaad tidhahdo xataa idaa xadara axadahum lmowtu qaala inii tubtu laan markaa la aqbali walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aat kuwa intay xumaan la imaadaan oy la imaadaan xataa idaa xadara axadahum almowtu geeridii markay kusoo xaadirto inii tubtu laan haddaan toobadkeeni kuwaa lagama aqbalayo bay ahdeen waa tii fircaan ku dhacday hadde uu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala markuu dhawaaqay u tawxiidsaday alaana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin adoo hadda kahor caasti ahaa mujrim oo la yaqaano awliyada ilahay baa Ah, limamaan liimllah museba hadda eryaysa iyo saxaabadiisii yad hadda laa ilaha illa lah ay leedahay lagaama ah, yeelin baa yii marka maqsuudka naalimka waxaa weeyaan in lagu degdego toobada iyo ilaah unoqodka mar walbaba tajdiid tooba in la cusboonsiiyo wa yowma tuwafaa kullu nafsin bikasbiha tawaddu fidaaan low baynaha low baniiha wamaaliha wa yowma tuwafaa maalinta la oofin doono jazaa awfa ah, maalinta la oofin doono la wada siin doono kullu nafsin naf walbaba bikasbihaa waxay kasbatay bisababi kasbihaaba waxay kasbatay sababteed ayaa waxeedii ay lahayd la siino loo dhiibaa loo oofinaya jazaheedii baa loo oofin bikasbihaa ama bikasbihaabaa loo oofinaya wax kasabkeedii ay shaqaysatay tawadu waxay jeclaanaysaa maalintaas fidaan inay ku furato furasho low baniiha wiilasheedii carruurteediiyo wamaalaha xoolaheeda inay isku furato oo asaga jannada la geliyo oo naarta lagaga badbaadiyo ayuu jeclaan lahaa wa taakudu taakhudu waxay nafta noocaasa ama naftaa dhimatay aakhira markii la gaaro maxsharka iyo qiyaamaha taakudu waxay qaban imaa bilyamiini ama gacanta midigta kitaabaha ayay kitaabkeeda ku qabanaysaa wa taakudu kitaabaha kitaabkeedii bay qabsanaysaa imaa bilyamiini gacanta midigtaa waa qofkii muminka mu'minkaahe waa idaa axsanu hadday naftu ay ixsaan iyo wanaag ah samaysay weeyaane midigtay ku qabsan ow amase didadaa kaas jidkiisii kaas jidkiisii weeyaan oo taakhudu waxay ku qabsan bishimaaliha bidix bay ku qabsanaysaa kaas jidkiisi oo midka asxaabulyamiinka hadduunan ahayn asxaabu shimaal buu noqonayaa qofkii ixsaanka la yimid hadduuna ahayn waa qofkii isaaan la yimid iyo xumaan la yimide bidixdaa looga dhiibi kitaabkiisa qur-aanka kariimkaaba ilahay noogu sheegay wa taakudu waxay qabsanaysaaqaadanaysaa kitaabaha kitaabkeeda inay qabsato naf walba imaa bilyamiini gacanta midigta inay ku qabsato idaa axsanad hadday ixsaan iyo wanaag samaysay wey aw didadaa kaa gudkiis iyo cagsigiis bishimaaliha bidixdeeda ay ku qabsa hadduu yahay wayabduu ladayha wayabduu waxaa markaaba u daahiri yaami baa la taagan yahay maxshad baa la taagan yahay jazihii iyo abaalka qof walba wuxuu laaba laga abaalmarinaya yabduu waxaa u muuqanaya ladayaaha horteeda waxaa ka muuqan maa asarad waxay siraysatay oo xumaan ama wanaag ahaa wamaa aclanad iyo waxay muujisatay oo xumaan ama wanaag ahaa wamaa qadamad waxay hormarsatay min qawlihaa hadalkeedii iyo wa ficlihaa ficilkeeda ah oo horteeda yaalla ay arkaysaa ah, yabduu ladayha ah maa asarat wa aclanat qofka wuxuu sinaystay ilaahay sirku ma aha waa u muuqataa subxaana wa tacaala wa aclanad waxay muujisay datay dadkao arkaayo uu la yimid wamaa qadamad waxay hormarsatay oo min qowlihaa hadal ay ku hadashaya wa ficlihaa ficilkeeda intaba waa maktuub waa la qoraya hortiisii marka maalinta qiyaamo ayaa la hordhigi doonaa wa yowma tuwafaa kullu nafsin bima kasabiha kasabkeedii waaka ilahay leeyahay fakayfa idaa jamacnaahum liyowmin laa rayba fiih wawufiyat kullu nafsin maa kasabad wahum laa yudlamuun maalinta aan soo kulmin doono dhammaan dadka maalin aan shaki lahayn oo qiyaamaha ah deena qof walbaba wuxuu kasbaday iyo naf walba waxay kasbatay gacanta laga saari doono iyagoon la dulminayn uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabad wahum laa yudlamuun naf walba waxay kasbatay baa loo dhiibayaa iyadoon waxba laga dulminaynin farta laga saaraya tuwafaa waa la oofinaya wataakudu ima bilyamiini kitaabaha muxuu leeyi tawadu fidaan law bani low baniiha wamaaliha wa maalaha waxaa la garanaysaa marka adduunyada qiimo darideeda caruurtu intaa korinayey iyo xoolihii intaa uu ku fikirayay aakhare uu kaga mashquulay markii adduunyada uu ka tago aakhare uu tago wuxuu jeclaanayaa inuu isku furto ayaga naar lagu shubo yawadu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniihi wa saaxibatii wa akhiihi wa waman fi lardi jamiica uma yunjiih soo ma asaga kale iska soo reebaya caruurtiis iyo xoolihiis iyo qabiilkiis iyo qaraabadiisi intaba intii uu isku furto oo jahanamo lagu daadiyo asaga in la badbaadiyo jeclaan laha kalaa baa lagu yiri inahaa lada warkaas war la yeeli ma ah rabbi irjicuuni kii lahaa oo kale wey markii uu arkay waxaa hortiisa yaalla ilahu i celi ilahi warkaa war laga yeeli ma aha qof dhintay ilaahw celi laga yeeli maayo fursaddii way dhammaatay khalaas meeqaa lagu sheegay meeqaa laguu digay meeqaa lagu caqli celiyey meeqaa kitaabi wa sunna iyo xujajkii iyo aayaadkii lagugu dul akriyey waxay kuu keeni weye kuu qancin weyde xaggeed indhaha u taagaysa ah. liladiina istajaabuu lirabbihim xusna liladiina istajaabuu lirabbihim alxusna waladiina lam yastajiibuu lam yastajiibuu lahu low ana lahumaa fi lardi jamiica wa milahu macahu laftadaw way isku furan lahaayeen ardada iska dhaaf carruurtiisi iyo reerkiisa iska dhaafe ardada iyo dhulka wuxuu ku jiro dhan hadii loo dhiibi laha isku furan lahaa lagama yeelaayo yowmaidin yawadu aladiina kafaruu wacasaw rasuul low tusawa bihim lard yowm lxasra la dhahay waa maalin shallaytiya calaacal walaa taxiina manaas xilligaasna wax ay ku talayso calaacal iyo oohin ma jirto laa tactadiru baa laleehay calaa calim low tusawa bihim lard aayadaadka way fara badan yihiin arrintaas ka digaya in calaacal uu imaan doona yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara wamaa camilat min suuءin tawadu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida wixii xumaan uu sameeyey in kala fogeeyu jeclaan lahaa fogaan ma jirto way kuu dhegantahay wey markaas saa weyaan wataahudu ima bilyamiini kitaabaha idaa axsanat hadduu qofku u isaan ixsaan waxaa loola jeedaa alcilmu الnaafic wاlcamalu saalix qofka muxsinka waa qofka camal saalixa la yimid cilmi naafica ah. cilmiga naafica ah waa midka maqduubi calayhim iyo daaliin kaa badbaadinaya cilmiga naafica ah almaqduubi calayhim wadaaliin daad ilahay ka magangalla salaad markaad tukanaynaba waxaad kaga badbaadi kartaa cilmiga naafica ah. ihdina siraada almustaqiim jidkaa mustaqiimka ilah lagu toosi jidka mustaqiimka ah waajidkee waa siraad aladiina ancamta calayhim kuwa ilahay aayadda kala fasirtay alqur'aan yufasiru bacdu bacda min aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waxasur ulaika rafiiqa kuwaas mustaqiim jidka mustaqiimkay kaliin u hanuun ayib kuwa ayagaa marka maxay yihiin waa kuwa cilmiga intay barteen ku camal falay maxay ka badbaadeen waxay ka badbaadeen yahuud oo intay cilmi bartay ku camal fali waaye waxay kaloo ka badbaadeen daaliin oo nasaaro ahoo cilmi la-aan bay iska caabuda ilaahay ayagoon cilmiga lahayn yay ruubaanit ay noqdeen raamale iyo sawaamicdii iyo kanaistii isku aruuriyeen cilmi la-aan marka qofku inuu cilmi la'aan wax ku caabudo ilaahay ku caabudo wuxuu shabahayaa nasaarada iyo kristaanka inuu intuu cilmi barto cilmigiisii ku camalfali waayena yuhuudduu shabbahaya labadaba maxaa looga badbaadaa alcilmu naafic cilmigii intaad barato inuu naafic noqdo wadadii saxda kugu toosiyo oo siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim uu kugu hanuuniyo aabuduu nabiga ku ducaysan jiray allahuma inii asaluka alhudaa allahuma inii asaluka alhudaa aw midiha bishimaaliha kuwaas midigta looga dhiibi wax ka soo horjeeda kuwii xumaanta sameeyeyoo bishimaaliha bidixda aayado badan baa sheegay suurat alxaaqa marka ilahay ku le fa man uutiya kitaabahu yamiini fayaqulu ha unqur kitaabiya kan kalena muxuu ahaa ama man uutiya kitaaba bishimaali fayaqulu ya laytanii lam uuta kitaab calaaqalkaasa u yaalla nasal allah alcaafiya wayabduu ladayha maa asarad wa aclanad wixii ay siraysatay waxay muujisatay bannaankeedu yaalla horteedu yaalla wamaa qadamad waxay hormarsatay min qawliha hadalkeeda wa ficlihaa calimad nafsun maa qadamad wa akharat wixii hormarsatay iyo wixii gadaalay kala timid intaba way ogaan hadhow ma inkiri karto laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha isaga baa calaa cali ma li hada alkitaab markii la yihahdo iqra kitaabaka kafaa binafsika alyowm calayka xasiiba waakan kitaabkaadi akri baa lalehay waa kugu fulan yahay markaasuu wuxuu leeyahay maa lihada kitaab tucala cala muxuu yahay kitaabkan laa yuqaadiru aan ka tegaynin sagiira wax yar walaa kabiira wax weyn inaba waxba aan ka tegaynin wax walba banaanka soo dhigay waxaad adiga halmaantay ood samaysad waxbaba ka ogeen baa markaad aragta xasuusan lagu tusaya ayib laa yuqaadiru sagiira walaa wa hada alkitaab kitaabkaa asaga ah ee wax walbaba laga heli doono ee waxba laga waayi doonin ee dadna midig looga dhiibi dadna bidix looga dhiibi doono musadarun kitaabkaasi waa la qoray biaydi lkiraami malaa'igtii kiraamkaeed gacantooda lagu qoray malaa'igtii alkaatibiina ee wax qoraya waina calayhim ina calaykum waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatiliin ah, waxaa korkiinaa buu ilaahay leeyahay kuwa ina ilaalinayo ina xifdinayo ah, oo malaaigtu muhimaad bay leeyihiin malaaigtu shaqooyin bay kala leeyihiin wamaa mina ila lahu maqaamun macluum saasay leeyihin malaigtu malag walbaba maqaam macluum leeyahay lagu lagu aadiyey oo unan caasinaynin rabbi laa yacsuuna allah maa amar wayafcalu maa yumaruun kuwa marka waxaa jirta uxilsaaran qoridda kuwa xifdinta iyo ilaalinta saaran baa jirta xataa kuwa waxyaalaha qofka markuu nool yahay malaaig baa kala dhex birinaysa waad saaxatay markaad soo jeedo waxaad arkaysaa baramar kugu socoto waa iska celin waxaad arkaysaa hingarana kuu socdo waa iska dili waa soo jeedaa markaad saxato ka waran inta qofka iyagoo jiifta la qaniinay way yartay aad bay u yartay soo marka inta ilaahay badbaadiya nabad ayagoo soo toosaa ka badan waa la xifdinaya malaigta xifdinaysa ilahay baa xifdinaya fii suurati maxuaa aayaddii xataa idaa jaa tawafat rusuluna ayad dhihi jirtay ya aayaddi soo bilow wahuwa aladii tawafaakum bileyli wayaclamu ma jarahtum binnahaari maya ti ka dambayse wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi soo maat wayursilu calaykum xafada ilahay wuxuu idin diraya malaaig inay xifdinaysa ilahay intaayo malaa'igta ku xifdin xataa ya xataa idaa jaa axad lmowt tawafadu rasuulullah markii mowt u yimaado wax ku difaaci kara ma jirto xifdigii waa lagaala noqon waardigii waa kaa tegi rusushii kale nafta kaa qaadaysa waa lagu soo diri wixii kale aduu ilahay kuu qadarayna wax kaa hor istaagi kara malaha marka malaa'igta marka kaatibiin xafada intaba waa kitaabka marka wahada kitaab kitaabka asaga ee midig ama bidix lagu qabsan doono musadarun waa la qoray biaydi kiraami malaa'igtii kiraamka ahaa ee qiimaha badnaa alkaatibiina ee qoraya wax walbaba maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catid wax kasta oo qofka uu ku hadlo iyo wax kasta oo ficilo u sameeyo waa la qoraya falam oo ma tarin waxba canhaa adduunyadii adduunyadii uu ku mashquulsanaa cudruhaa falam yugni canhaa cudruhaa cudurdaarkeedii nafti falam yugni ma deeqin canhaa ama kitaabkii iyo wixii la qoray iyo wixii loo dhiibay lam yugni canhaa kama deeqin cudruhaa baa waxba ka deeqin naftu cudurdaarkeeda iyo waxaasaan ahaa iyo saasaan ahaa iyo cudurdaar waxba ka tari mayso wa jidaaruhaa dood iyo inay eh, muranto oy waxbaan inkiri tiraahdana waxba u tari maayo maalinta ayada kuwaa isku day inay wax inkiraan markaasaa deen afka la aamusiin oo gacmaha ay hadlayaan oo lugihii ay makrati kacayaan oo xubnihiisii ay maarata hadlayaan falam yugni canha xaggeedaasi ma deeqaayo nafta xaggeeda cudruhaa baan waxba u deeqaynaa cudurdaar iyo calaacal baan waxba u deeqayna u tarayni wajidaaruha dood iyo muran ay la timidna waxba u tari maayo malaaigtii baa ku maqraati kici ambiyadii baa ku maqraati kici naftiisii iyo jirkiisii baa ku maqraati kici oo ay fara badan yihiin intaad maqraatiga noqonaysa hunaalika meesha ayada ah yay tadrii ogaan doontaa marka halkaa la tago oo kitaabadii laisku diibo nin walba camalkiisii yay tadrii waxay ogaan doontaa naftu ribxahaa ribaxeed iyo faa'iidadeeda tii faa'iday oy dhihi doontaa um, haa u kitaabiya inii danantu annii muraaqin xisaabiya oo la dhihi doono fahiya fii ciishati raadiya ah, markaasuu farxaya ribax iyo faa'ido hale salaadii wuu tukan jiray xilligii qabowga uu soo siyaasi jiray jamaacaduu ku dadaali jiray xoolihiisii uu jeclaay uu huri jiray sadaqada u bixi jiray naftiisii uu maaragtay ku qasbay inay xajka aadoodu xajin jiray gaajada iyo oonkii ramadaanka iyo soonka intaa uu soomayey intaasoo dhanba ba iyo faa'iday keeneen faa'iidadiiba marka maalintaa ogaanaya wa khasaaraha khasaaradii naftana waa ogaanaya khasaaradeedina waa ogaanaya tadriib waxay ogaanaysaa ribxaha ribxeedii naftu wa khasaaraha khasaaradeedina way ogaan oo la joogin ah waxba inala jooga maalintaas waa doontaa is doontaa wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibo qumantiisi baa qoorta ugu jirta or waa sida maadaabta hadii la dhaho a ah, ah, ah, waa isla quman yahy laakiin maanta maxaa imaan doona wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaynan malaysanaynin ba ilahay hortiisa ka arkaayaan kala kulmaayaan ay kala kulmaayaan oo inkaar iyo ceeb ah fadeexa ah ilahay hortiisa lagu ceeboobayo nasal allah alcaafia ilahna badbaadi ayib waid daaka xilligaas id daaka xilligaas iyo meeshaas yay talqaa la kulmi doontaa maa ilayhi wixii qofka maa ilayhi maa iladiyi ilayhi ladiguba maaaluhaa nafta ma-aalkeeda uu yahay nafta ma-aalkeeda iyo meesha ay gabagabadeeda ah. ma fariiqun fi ljanna buu soo galay mise fariiqun fi saciir midkuu soo galay markaasuu kala ogaan fariiqun fi ljannati wafariiqun fi saciir labada kooxood koox saddexaad ma jirto ugu dambayntii janniya naaraa la kala gelaya waidaaka markaas iyo xilligaas yay talqaa naftu la kulmi doontaa maaaluhaa yidadiinadeedu waxay yidadiinanaysa oo maa iyo ladii yihiiyo ilayha sabuda maaaluhaa yidadiinadeeda iyo cafwan maaaluhaa maaalku waxaa weeyaan algaaya algaaya alxatmiya meesha oo ay gaayada ay tahay ee arrintiisa ku biyo shubanayso maalintaasuu markaa la kulmi doonaa wey fain taku hadday tahay naftu in takun naftu naftu hadday tahay min ahli sacaadati sacaado iyo liibaan kuwa u saaxiib ah watuqaa wa min ahli tuqaa alla kacabsi mid u saaxiiba naftu hadday tahay fa ina lahaa nafta waxaa u sugnaaday alxusnaa janno ayay leedahay bixusni ficaalihaa ficilkeedii wanaagsanaa sababtii bayna janno ku helaysaa fain takun min ahli sacaada soo laba kooxood lama noqonin labadii kooxoodba markaa duuduub kugu sheegi doonaa markaasuu haddana tafsiirin doonaa kuwii wanaagsanaabuu ku bilaabay fa minhum shaqiyun wa saciid dadku labadaa weeyaan mid shaqi ah oo khayrlaawo ah oo khasaaro inkaa ku dhacday oo naar loo qoray oo adduunkana naartii ayada ahayd wuxuu ku geli lahaa oon laga fujin karin oo samaynaya iyo qof saciid oo liibaanay oo khayr ilaahay la doonay oo camalkii wanaagsanaana samaynaya fa kullun muyasarun limaa khuliqa lah qof walba wixii loo abuuray baa loo fududaynaya ilaahayna laa yudiicu ajra man camala camila camala qofkii camal sameeya ilaahay ma dayacayo wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum qof isagoo muslima oo taqiya oo mu'mina oo camal wanaagsan la imaan jiray inuu intuu gadoomo gaalnimo ku laabto waa naadir dhiciddeeda maxaa yeelay raxmadda ilaahay iyo addoomihiisa siduu u jecel yahay iyo qofka camalkiisa wanaagsan sunuu u dayacaynin ayaa waxay keenaysaa sidaa asaga ee wanaagga ah ee uu doortayba inay tahay calaama min ahli sacaada inuu ka mid yahay ayay tusaysaa waddadaas wanaagsan hadda u hayo yuu ku dhiman doonaa midka dib u laabanaya waa kee waa midka marka horeba camal saalix uu samaynayo fiimaa yaraahu nnaas dadka siday u arkaayeen dadkaas muuqaalkoodaas shakliyaadka iyo madaahirta muuqaalkaa kore unbaa loo malinaya camal saalix ahe wuxuu ahaa camalun fiihi daxin waxaa ku jiray qiiq baa ku jira nifaaq baa ku jiray riyaa baa ku jiray sumcadii ha lagaa sheegay ha lagaa arkaa ku jirtay kaa isagaa marka muuqaalkiisa ha ku gadsooda yooma tubra saraa'ir baa qabsatay sirtiibaa bannaanka la soo dhigay wuxuu ku dhintay marka waxaa waay waa wuxuu qarsanaya tii wey walciyaadu billah marka falam yu wuxuu leeyahay raximah llah hunaalika fain takuu min ahli sacaada naftu hadday tahay ahlu sacaada watuqaa hadday tahay fa ina laha alxusnaa bay leedahay bixusni ficaaliha tafuuzu intaa waa ijmaal marka waa tafsiil bacda alijmaal inuu sacaado iyo muxuu ahaa ahlu xusno uu yahay waa lagu duuduubay bal noo tilmaamo noo jilci xusnadaa la sheegay tafuuzu way liibaani naftaasi bijannaati naciimi barwaaqada jannadeedii buu ku liibaanayaa waa janno iyadoo dhanba nicmaah adduunyada nicmaha haddaad dhinac ka hesho dhinac way dhibaato kaa haystaa dhinac dhiba kaa haystaa wax walba waa haysataa laakiin waran baa kugu taagan cabsi baa kugu taagan qof baa kaa xumeeyey oo walbahaarkiisii iyo la saaxan laadahay marka adduunyada sideedaba boqol kiiba noqoto laakiin aakhara soo maaha mia fi lmia jannaba haddaad gasho fain tafuuzu bijannaati naciimi nicmooyinka iyo barwaaqooyinka kala duduwan ayuu ku maata jannadeediibuu ku liibaanayaa wa xuurihaa ayaduna waxaa weye min baabi cadfi lkhaas cala alcaam weeyaan xawrulcidda waxay ka mid tahay jannatu naciim haa nicmaday ka mid tahay wa xuurihaa jannada xawrlaciinta lagu talagalay kuwii gabdhaha saalixaadka ah ee adduunka intay cibaaraysteen daacistee jannada galay xawrlaciin bay isku bedelayaan ina anshanahunna inshaa maydnac ka soo geli intii dib loo habeeyo oo la hagaajiyo yaa gabdhihii xawrlaciinta laga garab ayagaa weliba ka fiican oo ka fadli badan maxaa yeele xawrlaciintu camal la-aan bayba iska galeen jannada lagu abuuray laakiin kuwan intay soo cibaadaysteen oo takaaliifu sharci ay la imaadeen yaa jaza iyo abaalmar awliyaa iyo muxuuha saalixiin ayay noqdeen ayib kuwaasna wuu helayaa wa tuxbaru tuxbaru ay tunacamu waa loo nicmeynayaa fii rawdaatiha jannada beeraheeda iyo wadiraalihaa hoosaskeeda hooska jannada iyo beeraheeda lagu nicmayn tuxbar hoos dilaal bari waa hoosas hal geed oo jannada ku yeela la yihah duuba duuba la yihahda yaa jannada dhan wada maraya hooskeeda faras aad u dheereeya oo mudamana ah, boqol sana hadduu ordo hooska ma soo afjaraayo hooskiiba kasii horeeya qaala subxaana wadillin mamduud waa hoos weligii sii socdu marka hooska asaga cadar ahaana wey jannada oo qorax iyo mxuu ahaa qabow midna ma laha laa shamsa fiiha walaa zamhariir hooskaas geedkaasaa wada cadarka wada dhigaya cadarka wada dhigaya wa turzaqu waa la arsuqaya oo waa la masruufi oo waa la dheefin mima tashtahii waxay ijtihayso jeclaato nafta oo min naciimihaa jannada nicmadeeda iyo barwaaqadeeda ayaa lagu dheefin watashrabu waxay ka cabaysaa naftaasi saciidada ah ee liibaantay min tasniimihaa tasniimi ljanna jannadaas tasniimkeeda tasniimku waa aclaa anwaaci sharaabi iljanna jannada sharaabka laga cabo midda u sarraysaa tasniim layihahda walidalika ilaahay leeyahay yashrabu biha almuqarabuun waxaa gaar u leh kuwa muqarabiinta la yihahda ilan dadku waxaa loo qaybiyey saddex qaybood baa loo qaybiyey intaa jannada gelayso inta jannada geli baa saddex loo qaybiyey fa minhum aalimun linafsih ku muminahoo ilaahay rumaysan laakiin dambi iyo xumaana waa la yimid marka ilahay uu tao casa an yatuub calayh marka horaa la iska geliya jannada oo cafwi iyo raxmadda ilaahay iyo shafaacatu shaaficiin ama maahe intii naarta la geliyo in laga dahiro lasoo saaro laakiin jannada waa gelaya daalim mumin daalim ah laakiin ma marka horu geli mise waa laga dahir labadaba madaba ahlusunna waljamaca way qabaan labadaba way jirtaa oo nusuusu shareeca ayaa sidaa tusaysa qolada labaad wa minhum daalimun linafsi wa muqtasid baa la yidhahdaa waajibaadkii unbu asaga meel iska saaray waajibaadki salaadii waajibkeed soonkii waajibkahaa zakadii waajibkeed xajkii waajibkahaa intii cilmiga uu xalaal iyo xaraan iyo waajibaadkaa la sheegay uu ku baran lahaa saxiixnimadooda iyo wixii mubdilaad iyo fahansida ku baran lahaa intaa unba gacanta ku saaray muqtasid baan iraa dhexdhexaad iskala socdaayoo jannada waa geli waxaa qolada saddexad waa kuwe wa minhum saabiqun bikhayraat kuwa intay waajibkii meel dhigeen oy si fiican iskaga sugeen khayraadkii weliba musaabaqay ku samaynayaan wixii oo imaanin buu sii diyaargaroobi soonkii oo la gaarinbu waa diyaarsan yahay salaadii oo la gaarin buu sii diyaarsan yahay musaabaqada samaarti saabiqun bilkhayraat istibaaqa wax la yidhahda buu samaynaya kasoo laaya camalka kasta oo dadku ay qabtaana waa sidaas hadda dalabatul cilmi sooma nihin arda sooma nihin saddexdaas aan soo gelayna ah, mid waxaad arkaysaa kitaabka haddii masjidka isaga uu joogo laga bilaabo keliya ku taxli masjidkiisa unu ku sugi yaa bayt yaa masjidii yaa laa a ah, masjidkayga haddii kale maya shal kuma lihi kaas ii dhow kuna kaasuu yar dhaamaayo masaajidka xaafadda ku yaalla hadduuba yahay xaafadiiba hadduu yahay masaajidka ku yaala waa aadi kiisa keliya ma ahe kuna waxaa weeyaan aniga in la bilaabay unbaa un unbaa ii taalla meel laga bilaabay shaqadii maaha meel allaal meesha laga bilaabana waan aadaya maxaan nihi hadda ka hor kun rajulan rijluhu fi thara wahaamatu himmatihi fi furaya nin lugtiisana ay dhulka taallo fi thara carrada noqo haamatu himatihi maskaxdiisa ay xumbaarsan tahay iyo sida uu ugu diyaarsan yahay inuu tawiir lidaat naftiisa uu kor u qaado oo saabiqiinta ugu darmadana haamatu himatihi fi furaya eh, maxau xidigahaas xidigaha la yidhaahda furayada ama la yidhahda ururka halkaasuba joogaaba himadiisa marka laga hadlaayo dadku marka sidaasay u qaybsan yihin mar walbaba tafuuzu bijanaati naciimi wa xuuriha wa tuxbaru waa la nicminayaa fii rawdaatiha wa dhilaaliha wa turzaqu waa la arsuqayaa mima tashtahii waxay jeceshahay naftu oo min naciimiha barwaaqada jannadaa wa tashrabu waxay ka cabbaysaa min tasniimiha jannada tasniimkeeda biyaha u macaan ee jannada laga cabo weeyaanoo muqarabiintaa iska leh tashrabu min tasniimiha wa zulaaliha iyo macaankeeda zulaalku waxaa weeyaan macaanka alcadl biyo macaan oo aad iyo aad u macaan yaa jannada laga helaa ilahay ehelkeeda hanagu dare bifadlihi wamanihi ilahay hanagu daro nacam marka musanifka abyaadaas uu sheegay qiimaha badan ee ay ka bilaabanayso naf walbaba in la qorayo wax allaala wuxuusan ay samayso la qorayo ilaa ladayhi raqiibun catiid iyo nusuustaa usu daliishanaya ah, falam yugni canha cudruha wajidaalaha dood waxba uma tarayso hunaalika tadri eh, ribxaha wa khasaaraha khasaare iyo ribx waxay heshay markaasay ogaan doontaa waidaaka talqaa maa ilayha maaaluha maaalkeediiyo meesha arrinteeda ku dambaynaysana markaasay la kulmi doontaa wayajziya aladiina axsanuu bilxusna kuwa wanaagga sameeyey janay helaya hal jazaau lixsaani ila lixsaan maxaa yeele camal wanaagsan buu la yimide ixsaan baa lagu abaalmarinaya ah, kuwa xumaanta sameeyeyna xumaanun baa lagu abaalmarin uma kaana caaqibata aladiina asaauu sua ah, xumaan un baa ay leeyihiin fain takun min ahli sacaadati watuqa hadday tahay naftu sacaado iyo alla kacabsi mid ilaahay uu ku hanuuniya hadday tahay oo taqwadan laazimay faina laha alxusnaa bixusni mafcaaliha xusnada waa jannada jannaduu leeyahay daartaasi aakharo ayuu nicmo barwaaqo helaya xusnadii buu ku tilmaamay tafuuzu bijanaati naciim janaatu naciim buu ku liibaanaya naftay ku liibaani waa miduu ilaahay addoomihiisa wanaagsan u diyaariyey fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicad walaa khatara calaa qalbi bashar wuxuuriha xowrnacinti wey watuxbaru waxaa loogu nicmayn fii rawdatiha wa ilaaliha rawdaatiha fahum fii rawdatin yuxbaruun bu ilahay leh janno iyo beeraheedii ayaa loogu nicminaya yatamatacuun wayuncamuun ayagoo eh, eh, eh, hanaa hanaa ay ku dhisan tahay macaan macaan oo qalbigoodan uu degan yahay wa tursaquu jannada gudaheeda waxaa lagu arsuqi mima tashtahi min naciimiha nafta waxay jeceshahay oo nicmada barwaaqadeeda ah ayay helayaan marka ilahi wuxuu leey falaa taclamu nafsu maa uqfiya lahum min qurati acyun jazaan ma kaanuu yacmaluun nacam wa min tasmiimiha wa zulaalku waa macaanka tasmiim iyo biyahaas macaan ayaa laga waraabina wamizaaju min tasniim qaala musanifu raximah llah waina lahum ywma almasiidi lamawcidan ziyaadata zulfa gayruhum laa yanaaluha wallahu aclamu bilahi towfiiq wsala allah waslama ala nabiyina muxamed berri baan khatminaynaa ilahay idankiisa insha allah